بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل شروط جمع تقديم جمع تقديم كشروudihiisu أربعة نفر weeyi البداءة bilaabid بالأuلاata hore lagu bilaabo ayaa shardiya waniyat ljamci jamcin la niyoodo fiihaa salaada dhexdeeda ayaa shardiya walmuwaalaatu xidhiidhin baynahumaa labada salaadood dhexdooda la xidhiidhiyo ayaa shardiya wa lcudri cudurdaarka oo joogta ah ayaa iyaduna shardiya faslun shuruudu jamci taakhiir jamcu taakhiirka shuruudihiisu ihnaani waa laba niyatu taakhiiri dibdhig la niyoodo waqad baqiya kii uu ka hadhsan yahay min waqti اluulaa ta hore waqtigeega maa yasacuhaa salaada hore wax u waasac noqda wa dawaamu lcudri cudurdaarka oo daa'im ah ilaa tamaami thaaniya ilaa ta labaad inta ay ka dhammaystirmayso faslun shuruudulqasri qasrinta shuruudaheegu sabcatun waa toddoba toddoba shardi ayuu qasrigu u baahan yahay an yakuuna safaruhu safarkiisu waa inuu yahay marxalateyni laba marxaladood waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay mubaaxan mid mubaax ah oo la baneeyey waa inuu yahay waalcilmu waa in loo cilmi leeyahay bijawaazi lqasri qasriga banaanidiisa waa in loo cilmi yeesho waniyat lqasri qasriga niyada la niyoonayo weeye cinda alixraam markii lasii xidhanayo wa an takuuna salaatu salaada la qasrinayaana waa inay tahay rubaaciyatan mid afarley ah oo afar ragcadood u saaxiiba wa dawaamu safari safarku waa inuu daa'im iyo joogto yahay ilaa tamaamihaa ilaa intay ka dhammaystirmayso wa anlaa yaqtadiya waa inuuna ku dayanin bimutimin mid dhammaystiraya fii juzin qayb min salaatihi salaadiisa ah xaggaa waa inuuna kaga dayan inuna kaga xidhanin waxaynu culima halkan ku arki doonaa waa fasalka jamaca iyo qasrinta loo yaqaan jamac iyo qasrin soomaalidu way khaldamaan halkaa markay ka hadlayaan oo waxay yidhaahdeen aniga qasri baa ii xidhane buu ka odhan iska tukada qasri baa ii xidhane oo qasriga goormaa la xidhaa horta qasriga sidiisa goormaa la xidhaa nin safaraa ku odhanaya isagoo hudheel ka cuntay qasribaa ii xidhane waa maxay qasribaa ii xidhane culimatalow anuu waxaan u fahmay inay moodeen marka safarka la baxayo ee safarka la bilaabayo in la niyoodo maanta inaad qasrinaysid oo kolka qasri baan soo niyooday inuu ujeedo qasribaa ii xidhan markuu leeyahay waxaalla wax qasrigu uu xidhiidh kala leeyahay mar hore in la niyoodo iyo in kale ma jirto safar marka aad u baxayso adoon xidhiidhiba qasrinba islahayn ayaa markay salaadu gaadho unbaa niyada lagaaga baahan yahy inaad qasrinta la timaado laakiin markaan safarka usii baxayay iyo markaan gurigayga joogay iyo ayaan qasrinta soo niyooday kaama soconayso wax jira maaha qasribaa ii xidhane qasrin iyo jamac baan halkan ku arkaynaa waa laba baabo runtii muhiim ah xagga fiqiga marka la joogo waa qasriga iyo jamaca xagga jamaca markaan eego jamaca ayaa inoo horeeye waa rukso ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey oo laynoogu rukseeyey laynoo ogolaaday xilliga ay cudurdaar inagu yimaado inaan salaadaha qaar ka mida jamcinno oon meel iskugu keenno oon wakti ku wada tukanno salaadahaana sida loo jamcinayaa saa doonto ma ahee waa sidii sharciga ku sugan ee nebi maxamed ka sugnaatay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi odhan maysid duhur casar iyo makrib aan isku jamciyo odhan maysid diinteennu caqli ma aha makribkii iyo waxaan isku jamcisanayaa iyo casarkii lagaa aqbali maayo salaaduhu jamaca waxay u wada qaataan waxaa laysku jamciyaa casar iyo duhur makribkana cishaa'igaa lala jamciya ama cishaa'igaa makribka lala soo jamciyaa subaxda waxba lalama jamciyo wax ka horeeyo cishaaya lalama jamciyo odhan maysid lulo badan baa caaway haysee salaadan ka baqayaa subax inaan toos toosiba waaye cishaayiga iyo subaxdaanisa sii raacsan subaxda wax lala jamciyaa ma jirto yaraatee sideedu madiyada u tukanaysaa duhurkana casarkaa lala jamcinayo mooye salaad kalood la jamcini ma jirto maqhribkana cishaayigaa lala jamcinayunbaad la jamcini jamaca kayfiyada uu loo jamciya waa laba dariiq in jamcu taqdiim laga dhigo oo salaadii dambeysay lasoo raro iyo in jamcu taakhiir laga dhigo oo salaadii horeysay dib loo dhigto labadaasiba rasuulka way ka sugan yihiin salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi jamcu taqdiimku rasuulka wuu ka sugan yahay jamcu taakhiirkuna rasuulka wuu ka sugan yahay sala allahu calayh wasalam xadiiu xajat lwadaac hadaynu eegno ama xajawadaaci rasuulku xajkiisii ugu dambeeyey ee sanadkii uu dhimanayey uu rasuulku xajiyey maalinta carafa yowmu carafa labada jamacba rasuulku uu sameeyey duhurka iyo casarka jamcu taqdiim buu ku sameeyey oo duhurka ayuu isla tukaday makribka iyo cishaa'igana jamcu taakhiir buu ku sameeyey oo maqhribkii ma tukanine dibbuu u dhigtay xilligii cishaa'iga ayuuna tukaday waa isla maalintaa yowmu carafa ama yowmu waleylatu carafa ayuu rasuulku jamcu taqdiimkiina maalinta carafo sameeyey jamcu taakhiirkiina habeenka carafo ayuu sameeyey waana arin suganoo axaadiista saxiixa inoogu qoran dadka qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdiin haddaba duhurka iyo casarkana jamcu taqdiimun anu nidhaahno ilan rasuulku maalintaa carafo jamcu taqdiim buu ku sameeyey maqrib iyo cishaa'ina jamcu taakhiirun an nidhaahno ilan rasuulku jamcu taakhiir buu labadaa sameeyey maya duhur iyo casar taqdiim ha sameeye taakhiirkuna sharcigu way noo ogol yahay oo waad samayni rasuulkana way ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam maqrib iyo cishaai rasuulku taakhiir buu sameeyey jamacoogii taqdiimkana sidooda sidoodaba taqdiimkana waa la ogol yahay oo inaad jamcu taqdiim samayso xilli aad safar tahay xilligaa aad safarka tahay ee maalan ad ama badda aad marayso ama aad hawada marayso ama aad dhulka marayso inaad jamcu taakhiir samayso ama jamcu taqdiim samayso diintu way inoo ogoshahay rasuulkana way ka sugan tahay siyaabo badan sala allahu calayhi wasalam xadiiu mucaad ayaynu arki doonaa oo wuxuu leeyahay mucaad ibnu jabel radia allaahu tacaala canhu kaana rasuulu اlahi ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam kaana fii gaswati tabuuk rasuulku wuxuu ahaa duulaankii maalintii tabuuk id اrtaxala qabla an tartafica الshamsu akhra duhra xataa yajmacaha ilى اlcasri rasuulku hadduu doono inuu inuu guuro xilliga ayna cadceeddu kor noqonin masalan xilliga duhurka mar safar la ahaanayo iligii duhurka rasuulku duhurka dib buu udhigi jiray ilaa waktiga casarka ayuuna dib ugu dhigi jiray yusaliihima jamiica mar buu wada tukan jiray xiliga casarka ah waida irtaxala bacda zaygi shamsi hadduu rasuulku guurayo gabalka iyo cadceeddu markay laadlaadsanto xirka bartamihiisa galbeed markay uga baxdo uga badato hadduu rasuulku guurayana wuxuu saxaabigaasi yihi salla duhra waalcasra jamiican casarka ayuu soo qadimayey waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa haddaba safarkaagu haddii uu duhurka haddaad negidahay oo bacda duhur uu bilaabanayo inaad duhur iyo casarba jamcu taqdiim ku tukato ayaa ku wanaagsan sidii rasuulku tabuug uu samaynayey haddii safarkaagu uu noqonayo maxaanku idhaahdaa xilligan duhurka aad safar ku jiraysid oo labada xilliga casarka laga yaabo inaad nasiimi helaysid waxa wanaagsan inaadan duhurka tukanina inaad dib u dhigato oo jamcu taakhiir aad ka dhigto mkrib iyo cishaaina waa saa haddaad xilliga makribka safar tahay dib baad u dhigani oo cishaa'iga ayaad iska wada tukani haddaad xilliga cishaa'iga safar ahaanaysidna horaad usoo qadimani cishaa'iga oo makribka ayaad iska wada tukani waana rukso diintu ina siisay oo ay inoo banaysay ruksadaa haddaba waxyaabaha lagu guto ama lagu qaato ee lagu helo waxaa ka mid a safarka mar haddaan safar noqonayno ood safraysid labada salaadood waad isku jamcin ama taqdiim baad ka dhigani ama taakhiir baad ka dhigani isku jamci salaadahaaga ilay safar baa tahaye safarkaasi saddex mid buu noqon karaa waxaa dhici karta safarkan aad ku jirtaa inuu yahay safar cibaadaa xaj baad u safraysaa waxaa dhici karta safarkan aad u safraysaa inuu yahay safar sunnaah oo deshay shay cibaado oo sunna ah ayaad usoo gudanaysaa cibaadaba iska dhe sunaha cibaadada iswada raacso safar cibaado ah inuu yahay safarkaagani iyo safar mubaaxa inuu yahay safarkaagani iyo safar xaaraan ah inuu yahay safarkaagani saddexdaasaa safarka loo qaybiya saddexdaa safar waa ka cibaadada ah iyo ka mubaaxa ah iyo ka xaaraanta ah diintu waxay inoo ogoshahay cibaadada iyo mubaaxa labadaa in la jamciyo laakiin safarku hadduu xaaraan yahay diintu kuuma ogolo inaad jamciso jamaca aad la timaadana alla kaa aqbali maayo halkee laga qaatay talow waa sida culimmadu maxayse aw yidhaahdeen waxaa la ogaaday jamcu inuu rukso yahay rukso ruksaduna waa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo inaga fudaydiyey waxyaabihii ina saarnaa wax ka mida haddaba macsiyadu sabab uma noqoto ruksada safarkaagu hadduu macsiye yahay macsiyadani ma rukso ilaahay bay ku gaadhsiinay sababka ugu noqon maya haddii maalan safarkaagu uu cibaado yahay ood xaj u socotid laakiin adigoo xajkii u ambabaxay ayaad safarka dhexdiisa macsiyo samaysay adoo xaj baad u socotay waa cibaado bartamihii xajka adigoo maraya oo xajkii ku jira ayay macsiyo kuu timid ama safarka dhexdiisa ayay macsiya kuu timid safarkaasi safar ma aha la odhanayo ruqsadii wuu is hortaagayaa ruqsadii isma hortaagayo waxaa la yidhaha caasin bisafarihi iyo caasin fii safarihi baa la kala yidhaah caasin fii safarihi waa safarka mubaaxa ama cibaadada ah ee macsiya ay kuu timaad eed macsiyada ku leexato caasin fii safarihi baa la yidhaha waad iska jamcini salaadahaaga safarka dhexdiisiinbay macsiya kula kulantay caasin bisafarihi waa safarka gebigiisaba macsiyo loo unkay ee loo aasaasay tusaaluhuna waxaa weeye maalan haddaad tidhaahdo war ku duul ama aad tidhaahdo war halkaa xoola ka soo dhac ama aad tidhaahdo nin maxaanku idhaahdaa dhib geystay oo dil iyo wax lamida geystay ayaad qarisay ood baxsad siinaysaa safar baan ahay baa tidhi markaa salaad ah waan jamcin ilaahay ka aqbali maayo xaaraan weeyaan safarkani safar xaaraan ana rukso kuu noqon maayo aad wax ku gaabsato gabadha ninkeega ka cadhoonaysa ee ka baxsanaysa ee gurigeegii ka safraysa salaadda inay jamciso ma aha safarkaa inta ay ku jirto elayn safarkan laftiisaa safar macsiyo ahe oo ilaahay lagu caasiyayo ah haddii haddaba safarka aad macsiyo ula timid waa sidaa oo gebigiisaba caasin bisafarihiba adiga lagu odhanayaa haddaad macsiyo un dhexdiisa la timaadana ruksada laguma diidano waa caasim fii safarihi safarkiisiibuu caasin ayuu noqday dhexdiisii culimmadu waxay yidhaahdeen safar garanaye oo rasuulkuba maalintaa tabuuka safar buu ahaaye maalintii xajka la gudanayey safar baa la ahaaye talow safarku xuduud ma leeyahay culimada qaarkood waxay qaateen inuuna xuduud lahayn oo daabitkiisu uu yahay curfiga dadweynaha hala waraysto warintee dadow safar loo yaqaanaa inta ay dadweynuhu yidhaahdiin safar baa loo yaqaanaa qofku hadduu intaa maro salaadaha jamciyo qasri la yidhaahdo inta ay dadweynuhu yidhaahdiin safar ma ahana yaan la odhanin salaadaha waa la jamcin iyo waa la qasrin toona wax kilomitr oo lagu xidhaanayayna jirin bay yidhahdeen culimada qaarkood madhabku wuxuu qaatay iyo imaamu shaaficiba in lagu xidhayo mud in lagu xidhayo maxaanku idhaahdaa kilomitiro iyo masaafo in la eegayo masaafo masaafadaana wuxuu madhabku ka dhigay toddobaatan kilomitr wixii ka badan culimada qaarkoodna koob iyo sideetan kilomitr bayba yidhaahdeen wey koob iyo sideetan kilomitr culimada qaarkoodna toddobi iyo toddobaatan point eight kilomitr ayay yidhaahdeen waa safarka adigu aad salaadaha ku jamcin ee ama inta lagu odhanayo safar baa tahay waxa weeyaan waa toddobiyo toddobaatan kiilo point eh, aduga side eh, waxa weye iska toddobiyo toddobaatan iska dheh toddobiyo toddobaatan kiilomitir haddaad marayso oo safarkaagu uu yahay waxaa lagu odhanayaa salaadaha jamci oo qasri madhabka marka la joogo madhabku kolkaa halku ka qaatay toddobiyo toddobaatanka kiilomitir ama koob iyo siddeetanka kiilomitir halku ka qaatay laba saxaabi oo saxaabada rasuulka ah ayaa salaadaha ku jamcin jiray intaa waxay ku jamcin jireen laba marxaladood waa saxaabigii ibnu cabaas radi allaahu tacaala canhu waa ibnu cabaas iyo saxaabiga kale ee ibnu cumar labadaa saxaabiba xilliga ay doonayaan inay jamcin sameeyaan waxay la iman jireen marxalatayn laba marxaladood safarkoogu markuu noqdo labadan saxaabi nebi maxamed bay inooga aqoon badnaayeen safaradiisii rasuulka ayay la noolaayeen dee jeebka kale may soo bixin markaa intaase waa macno ay ka qaateen ama ay ka fahmeen uun rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkaasay ragga qaarkood la mareen imaamu maalik baa yidhi saasaan haystaa imaamu shaafici oo ardaygiisii ahaana waa kugu waafaqsanahay buu yidhi imaamu maaligow in koob iyo toddobaatan koob iyo siddeetan kilomitir ilaa toddobi iyo toddobaatan kilomitir inaha in la odhanayo salaadaha ha lagu jamciyo faslun shuruudaa loo baahan yahay haddaba culimo shuruudu jamci taqdiim jamca labaynu u kala qaadnay oo waa in la qadimo iyo in dib loo dhigoo la akhiro shuruudu jamci taqdiim jamcu taqdiimka shuruudihiisu arbacatun waa afar isagaa shuruudo badan haddaad salaadaha soo qadimaysid afar shardi ayaa lagama maarmaan ah oo jamcu taqdiimku iska yeelanaya kow albadaa'atu waa in lagu laga bilaabo bil biluulaa salaada hore salaada horea horta laga bilaabi haddii duhur iyo casar aan wada tukanayo waa inaan duhurka hor tukadaa casarkana aan dambaysiiyaa waa markuu jamcu taqdiim yahay ee casarka aan soo qadimo duhurkii ayaan hor tukan casarkiina waan dambaysiin waa shardi albadaa'atu biluulaa salaada horaa laga bilaabaya waxaa laga qaatay arinkaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidii xajka aynu ku sheegaynay casarka iyo duhurka markuu soo qadimay wuxuu rasuulku hortukaday duhurka cillo kale oo caddaynaysa ayaa jirto oo casarku waktigiisii lama gaadhine waa taabic yuu taabicu yahay haddaba casarku casarku yuu taabic yahay duhurka ayuu taabic u yahay maadaamu casarku uu duhurka taabic u yahay dee kii uu taabica u ahaa ka hormari maayo waa inuu kii uu raacayey waa inuu horeeyo duhurku waa inuu horeeyo casarkuna waa inuu dambeeyo cishaa'igu waa inuu dambeeyo makribku waa inuu horeeyo waa jamcu hadduu yahay jamcu taqdiim waa shardi in salaada hore laga bilaabo culimmadu waxay isweydiiyaan waxaad ka warantay abay yidhaahdeen haddaba qofku hadduu tukado salaadii duhur iyo salaadii casarba jamcu taqdiimna uu ku tukado jamcu taqdiim ayuu ku tukaday laakiin alla wuxuu qadaray salaada duhur wuu horreysiiyey oo sidii ay ahayd bay ahayd oo wuu tukaday ta casarna wuu ku xijisiiyey afar markuu tukaday labadii salaadoodba uu ka baxay ayaa la ogaaday salaadii duhur inay khalad ahayd salaadii duhur inay baail ahayd ayaa la ogaaday oo talog maxaa lagu ogaaday ilain imaamkan tukinay eh, tukanayey ee jamcu taqdiimka sheekhan samaynayey salaada duhur meel baa qaawanayd u qaawanaaba meel baa qaawanayd waa salaadii duhur iyadoo meeshii qaawan tahay ayaa dabayl baa dhacaysayoo dabayshii dhacaysay unbaa mara halkaa xijaab halkaa saarnaa ama maxaan ku go halkaa saarnaa unbay soo qaado way ku duuduubtuun dhudhaxmoonayay wuu iska daystay wuu iska watay salaaddii markuu sidaa ku dhammaystay ayuu tii ka dambeysay ee casarka ahayd isagoo maradii ku duuduuban ayuu tukaday markuu labadii salaadoodba ka baxay ayaa la yidhi sheekh salaadii hore ee tukanaysay waad qaawanayd dee dambana dabayshaasaa ku asturtay intaadan bilaabinba ilaahay baa ku asturo maradaasaa ku saarayd kolkaa duhurkii muxuu noqday kakac buu noqday waa nin qaawan oo ilayn eeg jahligaagan iyo maxaanku idhaahdaa cadam satri lcawra iyo najaasada iyo jahde ma saameeyaan maxaanku idhaahdaa ilow waxaasi saamayn maayaan markaa salaada haddii shuruuduhu ay maqan yihiin lagu odhan maayo maanan ogeyn ha waan iska waan iska daynaya mma soconayso salaadii casar wuu asturnaa salaadii duhurna ma asturnayn casarkii maxaa laga yeeli casarkii sunun buu iskaga dhici sunun buu iska noqday ha sunun buu iska war labadii salaadoodba ku wada noqo maadaama duhurkii maxaa buriyey duhurkii maxaa keenay inuu duhurnimo u noqon waayo cawradiisaa banaanayd casarkiina maxaa khalday ilaa cawradiisu ma banaanayne tii ka horeyn lahayd ayaan iyadoo sax ah ka horeynin halkaasuu khaladku kaga yimid casarkana waa inuu labadaba soo wada celiyaa shuruudu jamci taqdiim jamcu taqdiimka shuruudihiisu arbacatun waa afar albadaa'atu waa bilaabid biluulaata hore laga bilaabo salaada hore ka bilow sheekhow kow wa niyatu ljamci waa jamcin la niyoodo fiihaa salaada hore dhexdeeda jamcin baad niyooneysaa oo goormaad niyoon salaada tala raacayo waa salaada duhur salaada duhur dhexdeeda waa inaad niyooto inaad casarka soo jamcinaysid ood soo haleeshiinaysid ama salaada makrib dhexdeeda waa inaad niyooto inaad cishaa'iga soo haleeshiinaysid ood soo raacinaysid salaada hore dhexdeedaa la niyoonaya haddaba salaada hore dhexdeeda aynu nidhiye ma bilowgeegaa la niyoon ma dhammaadkeegaa la niyoon ma aakhirkeegaa maxaa la niyoonayaa talow markaad xidhateed allaahu akbar tidhaa iyo inta adan salaada ka bixineedan assalaamu calaykum odhanin inta ka dhexle inaad niyooto unbaa lagaa rabaa salaada dhexdeeda inaad niyooto unbaa lagaa rabaa inaad soo haleeshiinaysid tii dambe ood soo gadimanaysid haddaad laakiin salaada duhur tukato adoon islahayn jamci salaaddii casar ay kugu dhalato inaad raaciso oo seed u raacini maadaa yimid tii hore jamaceegii ila inta la raacayo ayaa niyadani waxtar noqonaysaa haddii kale waxaa ka dhalan inaad tidhaahdo duhurka xilligiisa casarka xilligiisii xilli aan ahayn baan tukanaya adoo duhurkii hadda tukaday oo waxoogaa socday inaad sidaa weysa iga jabaysa ha aan casarkiina iska sii tukado oo casarku yuu raacaya salaadii duhuruu raacayey ee isla salaada layskaga dhigayey ee xataa xidhiidhkeega waajibka laga dhigay mee baa lagu odhanaya waa inaad ta hore dhexdeeda niyooto waa shardiga labaad wa niyatljamci jamac in la niyoodo ayaa loo baahan yahay fiihaa salaada hore dhexdeeda jamacaasi maaha jamcii salaada lagu wada tukanayey waa isku keenid labada salaadood meel la iskugu keenayo shardiga labaad walmuwaalaatu xidhiidhin weeyi baynahumaa salaadaha labadaa salaadood dhexdooda la xidhiidhiyo ilan salaad qura oo kaley isla noqdeenbe salaada duhur markaad saa uga baxdo waa la aqiimi intaan la aqiimayo waa lagu ogol yahay salaada casar iyadana raaci waa hal adin iyo laba laba iqaamo ayaa lagu tukadaa way noo iman doontaa insha allah waa la aqiimi uun markaa la aqiimo ayaa la kici salaaddii casarna waa lagu daraya oo saasaa lagu tukan walmuwaalaatu baynahumaa hadday weysadu ka jabto ka waran markuu asalaamu calaykum yidhaa duhurkii markuu tukaday uu asalaamu calaykum yidhi ayay weysadii ka jabtay casarkiina weli ma tukan jamcina wuu islahaa muxuu samayn mushkilad ma lehee waa la sugayaa inta uu weysaysanayo weysaysiga iyo aqiimidda iyo maxaanku idhaahdaa maradu hadday ka yara dhacdo ama macawistu ay ka dhacdo oo kale inuu macawista intuu guntanayo iyo intuu qiblada qaabilayo iyo intuu safka simayo iyo waa salaada waxyaabo mukamilaadeedii ah intaa waa la sugayaa wax mushkilada oo ay leedahay ma jirto waxaaba dhici karta qasab inay noqoto weysaduyo salaadda inuu gebagabaysi ku tukanayaaba laga yaabaaba hadduu salaada horee duhur gebagabaysi ku tukaday oo meesha ayna biyo jirin ta dambe maxaa qasaba ilan gebagabaysiga laba salaadood laguma wada tukanaynin ta dambe maxaa qasaba inuu gebagabaysto waa la sugayaa markaa xidhiidhintii waxba ma dhaawacayso walmuwaalaatu xidhiidhin weeye baynahumaa labada salaadood dhexdooda la xidhiidhiyo deg deg in loo tukada waa shardiga saddexaad wa dawaamulcudri cudurdaarkuna inuu joogto ahaado oo cudurdaarku uu daa'im yahay baa loo baahan yahay ilaa salaada labaad inta laga xidhanayo cudurdaarkeegu ama laga baxayo cudurdaarku waa inuu daa'im yahay uu joogto yahay wa dawaamu lcudri haddaba culima waxaynu u jeednaa shardigaa dawaamulcudurka ah waxaynu u jeednaa salaadii jamcu taqdiim baad kula timid tii duhur waa tukatay safar baad ahayd diyaarad baabad la socotayba tan casar adoon tukanin duurkiina assalaamu calaykum yidhi ayay diyaaraddii kula soo fadhiisatay garoonkii cudurdaarkii de meesha u ka baxay safarnimadii meesha way ka baxday sawdigan magaalada adi yimid waxaa la doonayey jamcu markuu sax noqonayo dawaamulcudur baa la doonayey maxaad samayn haddaba salaaddii casar waa adigana waad waad aragtahay duhur unbaa tukataye dee duhur waktigiisii unbaa tukanaysay maantana casarkii magaaladaadii baa timid dee xilligiisii u daa wax mushkilada oo ka jiraa ma jire casarkan xilligiisii u daa dawaamucudr wey haddii uu roob yahay waxaa loo jamcinayaa roob dartii hadii uu yahay oo sababaha loo jamcinayaa uu roob yahay waxaa la leeyahay culimadu ku macneeyeen salaada hore inta laga baxayo waa inuu roobku da-ayaa ta dambana inta la xidhanayo waa inuu roobku da-ayaa mar alle markaad salaadii cishaayeed soo qadintay aada xidhateen haddii uu roobku qaado cishaayigii waa ka kac la odhan maayo iska sii wata un baa la odhanaya ilaa intaad ka xidhanaysid un baa loo baahan yahay afartaa shardi ayaa loo baahan yahay culimo jamcu taqdiimka kow waa in salaada hore la horreysiiyaa laba waa in salaada hore dhexdeeda niyaةuljamci lala yimaada inaad jamcinaysid salaadaha aada niyootaa saddex waa almuwaalaad inaad xidhiidhisaa afar waa dawaamulcudri cudurdaarkii jamaca keenay waa inuu joogto kuu yahay cudurdaarkii jamaca keenayey joogto inuu ku afartaa shardi ayaa lagaa rabaa shuruudu jamci taqdiimi jamcu taqdiimka shuruudihiisu arbacatun afar weeye albadaa'atu waa bilaabid biluulaata hore laga bilaabo waniyatu ljamci jamcin la niyoodo weeyi fiihaa salaada hore dhexdeeda walmuwaalaatu xidhiidhin weeyi beynahumaa labada salaadood dhexdooda la xidhiidhiyo wa dawaamulcudri cudurdaar joogta a ah weeye cudurdaarkaagina inuu daa'im yahay ilaa markaa uu joogto kuu yahay baa la rabaa faslun kaasi wuxuu ahaa jamcu taqdiim waa salaadihii oo meel layskugu keenayey halkana waxaynu arkaynaa oo welibana la qadimayo halkana waxaynu ku arkaynaa jamcu taakhiir salaadihii oo dib loo dhigayo waa salaadaha oo dib loo dhigayo oo jamcu taakhiir lagula imanayo faslun shuruudu jamci taakhiir jamcu taakhiirka shuruudaha loo baahan yahay inaani waa laba laba shardi unbaa jamcu taakhiir lagaaga baahan yahay ko niyatu taakhiir dibdhigid waa inaad niyooto waqad baqiya kiiyuu baaqi ka yahay min waqti اuulaata hore waktigeega maa yasacuhaa wax iyada u waasac noqonaya jamcu takhiir markaad samaynayso ee duhurka dib u dhigaysa xilliga casarka kow niyo oo niyo la imo ilinwa inagii soo nidhi labadan qof ee isag fadhiya ee labaduba safarka ah ee labada midna uuna tukanin midna waa loo cadaabayaa salaad la'aanta midna looma cadaabayo maxaa kala saaray niyada midi wuxuu niyooday duhurkan inuu jamcu takhiirku leeyi miduu xilliga casarka dib ugu dhigtay midna waxbaba ma niyoonin niyadaa ayuu niyo la-aantaasuu midi taariku salaad ku noqday midna niyada ayaa ka dhigtay nin maxaanku idhaahdaa salaadii dee aan dayicin labadaa qof ee berbere ama burco safarka u ah ee kursiga hore ku wada fadhiya ee midna duhurka uu niyooday inuu jamcu taakhiir ku sameeyey midna uuna niyoonin haddii xilliga casarka sidaa un loo adimo gaadhigu uula rogmaday labaduba dhintaan dee kii aan niyooninna waa taariku salaada waa haloo cadaabo waa loo qabanayaa waa taxta mashii'at illaah kii maxaanku lahaa niyoodayna wax alla wax loo qabanayaa ma jirto oo dee salaadiisii si sharciya ayuu dib ugu dhigtay niyadana wax kala saaraysa niyadaas waa inaan la nimaad goormaa la niyooni waxaa la niyoonayaa sheekha ramli la yidhaah sida uu qabo ilaahay in laynla khaaimi kari maaye salaadan adib u dhiganayso marka wakhtigeega uu ka dhiman yahay in laga tukan karaa salaaddu saw duhur ma aha duhurka afar ragcadood weeye haddii aynu leenahay waa lagu dhammaystirayaa haddaynu leenahay wuu qasrinayaana waa laba ragcadood afarta ragcadood waxaynu usoo qabanay sideed minid in lagu tukado war duhurkaagii sideed minid markuu ka dhiman yahay casarka adinkiisii markuu sideed minid ka dhiman tahay waxaad niyoon kartaa jamcu taakhiir ilan duurkii waa tukan kartaaye jamcu taakhiir kuna dembaabi maysid waa sidaa waxay culimada qaarkood kolka halka waxaa laga doodayaa ka waran haddaba casarkii hadday allahu akbaruni ka dhiman tahay minid hadduu casarkii ka dhiman yahay minid qura ee duhurkii baan doonaya ayuu minid qura waktigiisii ka dhiman yahay duhurkiibu hal allahu akbar in odhan karto ayaa duhurkii kaaga hadhsan maanadna tukanin haddaad tidhaa waan tukanaya afarta ragcadoodba khaarij alwakti xilligii casarkay kaaga dhici doonaan waa laguu qabanaya waa laguu cadaabaya haddaba haddaad tidhaahdo bal waxaad ka warantaa dee cudurdaar la-aan markaadan ku dibdhigin waa laguu qabanaya allaahu akbar baa salaaddii duhur ka dhiman haddaad tidhaa waan jamcinaya niyadii waad ka gaadhsiini oo nin duhurkii niyooday baa tahay nin dib u dhigtay ka waran ninka allaahu akbar markay ka dhiman tahay niyooda sheekan ramli wuxuu leeyahay de ilaahay baad khaaimi xilligan adniyoonayseed leedahay duhurka dib baan u dhiganayaa hadii tukan lagu yidhaahdo maadan tukan karaynin oo waktigii kuma filla sidaa darteed hadduuna waktigiiba ku fillayn oo taymkani taym ku filanba uuna ahayn ilaahay khaaimi mayside kaama ansaxayo jamacaasi salaadaasi salaad kaa tagtay waan ka soo qaadayaa buui sheekha ibnu xajar la yidhaah waa qamaraynkaa madhabka loo yaqaanaaye ibnu xajar wuxuu leeyahay war adigu waktigoo jooga inaad niyootun baa lagaa rabaa walow allahu akbarba waktiga ka dhinaate iyadoo waktigaasun iska niyo aduu waktiga hore waa inaa niyoonaa shuruudu jamci taakhiir jamcu taakhiirka shuruudihiisu inaani waa laba niyatu taakhiiri dibdhigid la niyoodo waqad baqiya kii uu baaqi ka yahay min waqti اuulaa ta hore waktigeega ma yasacuha wax iyada un qaadaya wax iyada un laeg iyada la-eg markuu ka hadhsan yahay ayaad niyoon kartaa o wa cudri cudurdaarku waa inuu joogto yahay ilaa tamaami haaniya ilaa ta labaad inta laga baxayo salaada labaad inta laga baxayana cudurdaarkaagu joogto ha ahaado maala bal hadda u fiirso salaadii duhur ayaa diyaarad baad la socoto oo aad soo jamcisay markaad salaadii duhur jamcu taakhiir niyootay ayaad casarkii dib ugu dhigtay ila waxaad islahayd casarka ayay diyaaraddu kula fadhiisan doontaa meelaha madaarada meelaha madaarada iyo garoonada intay diyaaraddu kula fadhiisato ayaad halkaa iskaga tukan baad islahayd labadaas ragcadood laba afarta labada salaadoodba adigoo haddaba hawadii ku jiru casarkiina gaadhay casarkiina waktigiisii wuu sii baxayaa xageed jamcin meelaad u jamcinsaa miyay jirtaa war ma jirto diyaaradda ku dhex tukadee diyaaradda lafteeda duhurkan iyo casarkanba diyaaradda iskaga dhex tuko hay-ad duhurkiibaad gashay ilan duhurkaad duhurkiibaad gashay waana xilligii casarkii casarkiina waxba kama dhinna duhurkii markaad gashee tukatay ayaad casarkiina isna bilowday oo tukanaysaa marka aad dhexda marayso ee doonayso inaad salaadii aad ka baxayso ama laba ragcadood ay ku dhimay ama ragcadi ku dhiman tahay ama salaantii ay ku dhiman tahay ayay garoonkii soo fadhiisatay garoonkii waa kii magaaladaadii cudurdaarkaagii halkaasu ku dhammaaday kol hadduu cudurdaarkaagii dhammaaday uu hadhay salaada waktigeegu uu joogo ee casarka ah qof tukaday baa tahay waa kuu sax salaadii kale ee duhur ma garanaysa ayad waktigeegii dib u soo dhigtay salaadaasna dee maaha cudurdaarkiibaa go laakiin baail noqon mayse eh qale ayay noqoni adan ku dambaabaynin waa qale bilaa dembiyaa la yidhahdaa salaadaasi qalay kuu noqotay bilaa dembi ayayna kuu dhacday wax dembiya oo kuugu jiraana ilan sifo sharciyaad ad usoo jamcisaye sifo sharciya ayaad usoo jamcisay jamcu taakhiirka ma duhurkaa la horreysiini marka la bilaabayo mise casarka ayaa la horreysiin kaa doontaba horreysiiyo shuruudaha kuuguma jiro jamcu taqdiimka uu kuugu jiraa shuruudaha ka horaad horreysiini jamcu taqdiimka oo waa inaad ka hore horreysiiso ayaynu soo nidhi laakiin jamcu taakhiirka laba shardi unbaa lagaa rabaa labada shardi waa niyatu taakhiir iyo dawaamu lcudur labadaa unbaa lagaa rabaa wax kaloo lagaa rabaa ma jiro kaa doonta horreysiisa marka faslun shuruudu jamci taakhiir jamcu taakhiirka shuruudihiisu niyatu taakhiiri waa dibdhigid la niyoodo waqad baqiya kii uu ka hadhsan yahay min waqti luulaa ta hore waktigeega maa yasacuha wax ku filan wa dawaamulcudri cudurdaarkuna waa inuu dhammaystiran uu daa'im yahay uu joogto yahay ilaa tamaami haaniya ilaa inta ay talabaad ka dhamaystirmayso tii labaad intay kaaga dhamaystirmayso halkaana waxaynu culimo aynu kaga soo baxnay jamaca jamcu takhiirka loo yaqaan jamcu taqdiim iyo jamcu tahiirba waan ka soo baxnay qasrigiibuu sheekhu halkana doonayaa inuu inoo sheego qasri qasriyow maxaa tahay qasrigu waxa weeyi toddoba shardi buu leeyahay e salaadaha rubaaciyada ah ee afar afarta ah in laba laga dhigo salaadaha rubaaciyada ah ayaa laba laga dhigaya mas'aladani waa mas'ale khilaafiya xagga qasriga markaan doonayno ma ruksa oo waa rukso safarku inoo sameeyey mise salaadaha sidii xadiidu caaisha uu ahaa laba laba ayaa waajibkooga laga dhigayo ta safarka ayaa baaqi lagu yeelay sidii asalkii waa mas'ale khilaafiya madhabku wuxuu qaatay rukso madhabku ruksuu qaatay laakiin masaladu sideeda waa khilaafi la soco ruksuu qaatay madhabku inay tahay faa'iidadeeduna way badan tahayoo haddaad tidhaahdo waa rukso adigoo musaafira aad afar tukan kartaabay ka dhigan tahay adigoo safara oo burco ujeeda ama meel ka fog ujeeda ama eh, maxaanku idhahdaa wajaale ku socda ama eh, borama ku socda ayaa lagu odhanayaa afar ragcadood baan tukanayaa hadda safar baa tahay laba ragcadoodna waa tukan kartaa afarna waa tukan kartaa haddaynu nidhaahno war may rukso ma ahana salaada safarku waaba laba laba uun salaada musaafirku waa maxay baad odhanaysaa laba uun haddaad musaafir tahay laba uun tuko baa lagu odhan markaa halkaas faaiidadeeduna kaaga soo boodeysaa laakiin madhabku wuxuu madhabku qabaa jamaca iyo qasriga inuu jamcu fadli badan yahay qasriga waa jamaca iyo qasriga qasrigu inuu fadli badan yahay jamca waa laga fadli badan yahay waayo jamca waxaa ku jira ikhlaau lwaqti can اlcibaada jamca ikhlaau lwaqti can alcibaada wax la yidhah baa ku jira jamca laba salaadood marka laysku rarayo meel la yskugu rarayo waxa weeyi waxay idhaahdeen maala hadda cuntada xilligaynu wax cunaa saw laba wakti soomaalidu waxma cuni jirin asal ahaan ama saddex wakti sowma nidhaahno haddii saddexdaada wakti wakti quraha loo soo wada rara la yidhah ka waran noloshaada subax wax cun hadii lagu wada dhereg haddaad doonto isku wada geyso dee maxay kuu qaadi intaa yar waxba ikhlaa lwaqti waktigii madhnaaday ee qofka jidhkiisii iyo tamartiisii kollay dhiwnaanshaa ku imanaysa soo caynkaa maaha haddaba si ruuxiyuu ilaahay qalbigeennin u nooleeya oo ruuxdeenna u nooleeya waa kaalin shidaal waxaa loogu talagalay intaasoo wakti markaad mashquul noqotaba salaada duhur inaad timaadoo tukato haddana waxoogaa saacada ku maraya ilaahay ku xidhno xasuuso oo haddana casarkii xasuuso salaada maqrib haddana ilaahay mar dambe xasuuso haddi dib ugu noqo ilaahay la xidhin haddaad meel iskugu wada keento oo salaadihii duhur iyo casar meel aad iskugu keento dee xilligii casarkii xidhiidhkii ilaahay aadna samaynaysay sawdiga sii qadimay ikhlaau waqti can alcibaada ayaa ku jira wakti idiloo ku marayo oo aad ilaahay aadan caabudaynin baa ku maraya bay yidhahdeen sidaa darteed jamaca jamac la-aanta ayaa ka afdalsan bay qabaan madhabku qasriguna ikhlaau waqti can alcibaada ma aha isagu waxa wey adoo duhurkii tukanayubaad laba ragcadood ka dhigi adoo casarkii tukanayubaad sidiisa laba ragcadood ka dhigi adoo cishaagii tukanayubaad laba ragcadood ka dhigi ma aha kolkaa qasrigu sidiisaba ikhlaau waqti can alcibaada ma aha midda kale dee nusuus baa ku soo aroortay ka duwan ka jamaca oo qasrigu wuu ka afdalsan yahay qasri la-aanta marka aad musaafirka tahay waynu la soconaa kaasina waa qasrigii makribka lama qasriyo oo wixii dee aan afar ragcadood ahayn lama qasriyo subaxdana lama qasriyo oo wixii iyaduna afar ragcadood ma waaba laba ragcadoodba lama qasriyo saddex salaadoodunbaa la qasriyaa waa duhurka oo afar ragcadood ahaa iyo casarka iyo cishaa'iga saddexdaa unbaa qasri leh oo la qasrinayaayo labalaba ragcadoode tukan xilliga aada musaafirka tahay waxaa kaloo jira qasrin iyo jamcin laysku daro qasrin iyo jamcin dee waa laysku dari karaa ilan mid kastiba waa sidiisaa laynoogu ruseeye laynoo siiyeeye saw jamucu ma ahayn laba salaadood oo meel la iskugu keeno qasriguna saw ma ahayn wixii afar tahay oo laba laga dhigo haddaan labadaba isku darsada diintu mayna ogolayn way ogoshahay qasrigana dee shuruudihiisi unbaad u eegi jamacana shuruudihiisi unbaad u eegi waxaan heli karaa haddaba inaan idhaahdo casar iyo duhur baan isla jamcin ama jamcu takhiir baan ka dhigi ama jamcu taqdiim baan ka dhigi jamcii ma isla niyoodo shuruudahoogii ma u eegtay haddana qasri baan samayn qasri markaan samaynayo duhurkana laba ragcadood haddaa doonto iska xidho casarkana laba ragcadood iska xidho haddaad doonto midna laba ragcadood ka tuko midna afartaba ka dhammaystir waa iskhilaafi karaan xataa dhinacaa kale qasrigu qasab maaha haddaad duhurka qasriso casarna qasri un lagu odhan maayo tiisan unbaa unbay adiga kugu xidhan tahay faslun shuruudulqasri qasriga shuruudihiisu sabcatun waa toddoba toddoba shardi oo shuruudaha qasriga ayaa culima jira an yakuuna waa inuu yahay safaruhu safarkiisu marxalatayni laba marxaladood o safarkiisu qofkan safarkiisu waa inuu laba marxaladood yahay safar laba marxaladood ah ayaa horta loo baahan yahay waa ko labadii marxaladood waxaa lagu macneeyey laba maalin socod gaadiidka culus awrta culus iyo ciyaalka iyo dumarka marka ay la socdaan iyo xoolaha gurguuranaya ee maxaan maqashoodii wata marka la eego laba maalin socod kiyo haddana la nasinayo laba maalin socod waa marxalatayn weeyi marxalataynkaasi waa kow waa inuu safarkiisu laba marxalatayn yahay xagga maylka haddii loo bedelo waxaa la yidhi waa sideed iyo afartan mayl sideed iyo afartan mayl haddii aan eegno oon ka dhigno mataqaanaa abrud aynu ka dhignana waa afar burdi beriidyo haddaynu ka dhigno beriidyo waa afar beriid farsak haddaan u bedelnana waa lix iyo toban farsak kilomitir haddaan u bedelnana waa koob iyo siddeetan kilomitir ama dee ilaa toddobiyo toddobaatan kilomitir waa la odhan karaa ibnu cumar iyo ibnu cabaas ayaa xadiidka bayhaqi warinayo bukhaariguna isagoo mucallaqa uu soo saaray ayay ahaayeen kuwii ku tukada laba ragcadood ee ku qasriya ama soonka ku afura afar beriid afartii beridna waa intaa waa marxalataynka ah shuruudulqasri qasriga shuruudihiisu sabcatun waa toddoba an yakuuna safaruhu safarkiisu waa inuu yahay marxalatayn laba marxaladood waa koob iyo siddeetan ka soo qaad safarkaagu koob iyo siddeetan halka marka aad salaada qasrini ama aad jamcini ama aad afuri ramadaan markaad joogto koob iyo siddeetan laakiin la eegi maayo koob iyo siddeetankaa kilomitr intaad ku gaadho haddaad oday waayeela tahay ama qof xanuunsanayo oo dee jiitamaya haddaad tahay toban dharaarood haddaad dhexda kusii jirto maalintiiba kilomitr haddaad sii soconayso ama uxandhaamin dee intaa unbaa lagaa rabaa inaad ku jamcisood ku qasrisood ku afurto haddii mataqaanaa aad ku gaadho toban minit diyaarad baabad wada taaba diyaarad baad raacdayba marka baad raacdayba gaadhi baad raacday faras baad raacday waad lugaynaysaa haddaad diyaarad raacdo odhan odhan maysid war diyaaradda maba socdee mukayafkaa qabowna waan iskaga dhex jiraaye dee anigu haa layma ogolo inaan afuro odhan maysid ama inaan jamciyo waad iska jamcini an yakuuna safaruhu safarkiisu waa inuu yahay marxalatayn laba marxaladood safar ko wa an yakuuna waa inuu yahay mubaaxan mid mubaax ah safarku waa inuu mubaax yahay ama cibaado macsiyadii baa la diidayaa waa laba safarka macsiyada haddaba lagumana afuro lamana qasriyo safarka macsiyada waxaynu tilmaanay waa nin xoolo soo dhacaya ama nin dad dulmi geystay badbaadinaya ama gabadh ninkeegii si gardaraa uga cadhoonaysa oo uga dudaysa waxaasoo dhani waa cusaad baa la yidhaahdaa ama waa ahlu macsiya baa la yidhaahdaa wa an yakuuna waa inuu yahay safarku mubaaxan mid mubaax ah hadduu cibaado yahayna uu kasii xag jiraaba sida xajkii oo kaliyo wax lamid a waa shardigaas labaad waalcilmu waa inuu qofku garanayo bijawaazi lqasri qasrigu inuu bannaan yahay qofka salaadaha qasrinayaa waa inuu qasriga dee xukunkiisa aqoon u leeyahay waa inuu garanayo laakiin haddii uu yidhaa imaamkeenna qasrinayo raacraacayaa uun markaasi salaad ma tukanayo waa inuu garanayo salaada sharciga qasrintan iyo axkaamteedan iyo waxeegan waa inuu garanayo waalcilmu bijawaazi lqasri dee shayga cibaadada eed ueed baranaysaba inaad cilmi u leedaha lagaga maarmaanku ah tawxiidkii baa lagu leeyay manihiisa waa inaad cilmi uleedahay tawxiidka macnihiisa waa inaad cilmi uleedahay markaad doonayso inaad ku badbaado kolkaa cilmigu waa lagama maarmaan salaadan aad tukanaysa waa inaad cilmi uleedahay weysadii baynu soo nidhi inay sunno tahay ha wada aaminin waa inaadan wada moodin dee inay sunno tahay inaad wada aaminin waa lamid wey wlcilmu bijawaazi qasri waa shardiga saddexaad wniya qasri qasrina waa in la niyoodo cinda alixraam marka la xidhanayo salaada markaad xidhanaysaa la niyoodaaye ma markaad safarka bilaabaysaa la niyooda qasrinta maya anigu waan fahmi waaye soomaalida aad tidhi qasri baa ii xidhan waa nin qadaynayo kule balka war iska tukada qasri baa ii xidhan war qasrigu waxa xilligan la xidha maahe cinda alixraam baa la xidhaa marka salaada lasii gelaye maadaa salaad gelaya qasri kuuma xidhne wax kala sheeg waniya lqasri cinda alixraam waa cinda alixraam markaad allahu akbar leedahay ayaad niyoonaysaa salaadda inaad laba ragcadood ka dhigatay wa an takuuna salaatu salaadu waa inay tahay rubaaciyatan mid afarley ah salaadaadu waa inay afarley tahay waxaa kaa baxaya salaaddu hadday saddexley tahay sida maqhribka oo kale ama ay labaaleba tahay sida subaxda oo kale qasrin maysid wa dawaamu safari safarkaaguna waa inuu joogto yahay ilaa tamaamiha ilaa intay ka dhammaystirmayso adigoo salaadii qasriga ahaa ku jira haddaad magaaladaadii soo gaadho war iska dhamaystiro waktigii uu jooga ilayne wa dawaamu safari ilaa tamaamiha ilaa intay ka dhamaystirmaysa safarkaagu waa inuu joogto yahay wa anlaa yaqtadiya waa inuuna ku dayanin bimutimin mid dhammaystiraya fii juzin qeyb yuuna kaga dayanin min salaatihi salaadiisa nin dhammaystiraya salaadana ha ku xidhanin haddaba haddaad tahay sheekhow nin qasrinaya salaadaha niman qasrinaynin kuma xidhan kartid haddaad masaajidkan soo gasho oo jamacan uun adna aad halkan uun iskaga tidhaa ila jamciya dadkana la jamcinaya jamcii unbaad ku qabsatay waanad qasrinaysaa hadda masaajidkan wuu dhamaystiraya dee adna dhamaystir markaa salaadaadii waa inaad dhamaystirtaa odhan maysid laba ragcadood baan ku dayni haddii ka waran duhurkii aad soo gashay masaajidka oo laba ragcadood la tukaday atixiyaadkii hore markaad xidhatayna imaamka atixiyaadkii hore uu ka soo kacay maxaa imaamkaa u dhiman iyo masaajidkaa laba ragcadood adna waabaad qasrinaysay aayar baa tidhi iyagana labaa u dhiman ana labun baaban tukanayay allahu akbar waad niyootay suurtagal ma aha xataa fadhiga ugu dambeeye atixiyaadka kagama dayan kartid waa gaar baad u tukani ama adigaa dadka tukini masaajidka waxaad odhanaysaa war culimoy waa culimadii masaajidka anuu nin qasrinayaan he idin tukiyo ilan albaabkan horena waan ka baxayaabe wax mushkilada male an idin tukiyo anigu aan qasrinayah waan degdegayahay waayahay baa lagu odhanayaayo intaad dadka istawu tidhaa waa duhurkii ayaad laba ragcadood tukani atixiyaadka dhexe markay u fadhiistaan adiga salaadaadii way dhammaystirantee ka bax oo asalaamu calaykum dheh iyaguna dad laga horreeyo kalun ha noqdaanoo ha kacaan labadoodii ragcadood ha u kacaan kolka nin dhammaystiraya nin qasrinaya wuu ku xidhan karaa laakiin nin qasrinaya nin dhammaystiraya kuma xidhan karo waa intaa halkaa masaladeeduna waanlaa yaqtadiya yuuna ku dayanin bimutimin mid dhammaystiraya yuuna ku dayanin fii juzin qeyb yuuna kaga dayanin oo min salaatihi isaga salaadiisa ah in yar oo isaga salaadiisa ah looma baahna inuu yidhaahdo waan kaga dayanayaa ama waan kaga xidhanaya nin dhammaystiraya looma baahna taana culima halkan haddaba waxaynu arkaynaa ama inoo muuqda oo si toosa ah aanu aragnay toddoba shardi oo shuruudaha jamcu qasrigu uu leeyahay ah aan dib ugu soo noqdo shuruudulqasri qasriga shuruudihiisu sabcatun waa toddoba an yakuuna waa inuu yahay safaruhu safarkiisu marxalatayn laba marxaladood waa koob iyo siddeetan kilomitr baynu nidhi wa an yakuuna waa inuu yahay mubaaxan mid mubaaxa waa shardiga labaad macsiyadii baa la diidayaa waalcilmu waa inuu cilmi u leeyahay bijawaazi lqasri qasriga banaanidiisa waa kii saddexaad wniyaة اqasri qasrin waa in la niyoodo cinda اxraam marka lasii xidhanayo waa kii afraad wa an takuuna salaatu salaadu waa inay tahay rubaaciyatan afarley waa kii shanaad wa dawaamu safari safarku waa inuu joogto yahay ilaa tamaamihaa ilaa intuu ka dhammaystirmayso salaadu waa kii lixaad wa anlaa yaqtadiya waa inuuna ku dayanin bimutimin mid dhammaystiraya fii juzin qeyb oo min salaatihi salaadiisa ah waa kii toddobaad culima waxaan isweydiinaynaa maadaamon qasri iyo jamacba ka warbixinay talo horta jumcaha wax ma lala jamciyaa salaada jumce wax ma lala ilan duhuriya iyo wax la jamcin jiray maxay duhuriya maxaa la jamcin jiray iyo casar salaada duhur wax ma lala jamciyaa jawaabtu waa nacam haddaad eh, salaada jumce wax ma lala jamciya jawaabtu waa nacam adigoo maanta jumco tukanaya oo ay oo dee dad safara ah magaalaad kusoo beegtay adigoo safara jamiciibaad is iskala tuko jumci baad la tukanaysaa welina safar waad sii ahaanaysaa ilaa casarka jumcihii marka aada la gasho eed aayar jumcaha tukato casarkiina waad usoo raraysaa uun ama afar ka dhigo ama laba ka dhigo waad la tukan jumcaha haddaba dib ma u dhigan karaa jumcaha laftiisa waa maya jumcaha isaga dib igu dhiga oo anoon duhur tukanaynin oo jumco tukanaya ka war nin casarkii ka waran khudbad bilaabay or maxay ahayd khudbaddani mimbarkuunbuu koray khudbaddii jumcaha war maxay ahayd waaba casare may waa jumcihii oo maanta dib loo soo dhigay ma soconayso jumcaha isaga sidiisa dib looma soo dhigo laakiin salaad kale ayaa loo soo raraya salaadaa casaroo kale waad u soo rari kartaa in sha allahu tacala halka ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam si fiican si fiican haye si fiican ha haye haye waa dee hadduu isaga imaamku ma ogaan buu u dhamaystiranayey oo markiisa horeba uu dhamaystirayey mise waa sahwi baa ku dhacay oo uu sahwiyey waa in subxaan allah la yidhaahdaa ha subxaan allah baad waayo waa niyadiibaa meesha taala haddii ay dhammaantood isla wada sahwiyaan oo salaadii ay marka hore niyadoodu ay ahayd qasriya laakiin ay dhamaystireen oo ay ka baxeen wax mushkilada yeelan mayso dhamaan way isla wada sahwiyeen oo afar bay iska tukadeen waxa weeye salaadahani hadduu ninku sidiisaba sahwiyo salaad hadduu saawiyo afarley-a ah uu toddoba ka dhigo toddobabuu tukaday laakiin toddobadani dee ogaan ma ahayn maxay ahayd sahwi ma mushkilad baa imanaysa wax alle wax mushkiladoo imanaysa markeega horeba ma jirin dee waa sahwigii so kii un bay lxeer noqonaysaa wax mushkiladoo ku jirayaa ma jiro afwan eh, su-aasha waxaad inooga dhigtiin eh, arbacadoo kale inooga dhiga su-aalaha insha allah meu